jamcu miftax saddex waxaa ku ah jamcu miftaax in la daciif weeye labada kale marka lagu fasiraa mafaatiixu lqeybi qeybka furayaalkiisu khamsu waa shan ama qasladihiisa laa yaclamulhaa mana oga shantaas ila allahu allah maahane shantaas shay waa waxyaalaha allah la kali noqday oo cid kaloo og aysan jirin laa yaclamu ma oga maa taqiidu waxa ay nuqsaaminaydo alarxaamu riximyaalka ila allaahu allah maahane riximka ilmaha ku jira mar waa nuqsaamayaan marna waa zaa'idayaan mar waxbaa ku socdo ziyaadaa ku socota marna nuqsaanaa ku socota allah cid aan ahaynna ma oga allah cid aan ahaynna ma oga inta ka horayda afarta bilood markay yihiin biyaha manida ah allah wuu ogyahay subxaana wa tacaala ilmahaas kobciday kobcayaan iyo nuqsaanta ku socota wiil iyo gabar waxay yihiin wax allo waxa ku saabsan waa ogi laakiin makhluuqu waxba kama oga wakadaalika marka ay yihiin dhiiggana waa lamid waa lamid oo calaqada ay yihiin ilaa afarta bilood ay dhammaato markaas kadib haddaad tiraa combyutara lagu fiiriyo waxaa la arkay inay wiil yihiin ama gabar yihiin ama ilmihii xoogaa dhankaas u jeedaan marka ilmuhu ay afar bilood gaaraan qaybkii mudlaqa ha waaba ka bixeenba sababto a ah makhluuqii gobol ka midaaba ilaahay ogeysiiyey malaggiiyaaba la ogeysiiyey oo la yidhi qof ajashiisa risqigiisa ahlujanno inuu yahay ahlunaar inuu yahay camalkiisa qaybkii mulaha ah markaas waada ka bixeenba qaybka markaasoo kale yihiin waa nuuc nisbiyo dadka gabalaan ogeyn wey makhluuqa gabalaan ogeyn laakiin inta ka horayda oo ay qaybka mulaqaa yihiin allaah cid aan ahayn ma oga markaas laftirkeeda waxa laga ogaa karo makhluuqa ka ogaa karaa waa shay maxduud ah ee maalan inuu ilmahaanu caloosha ku bila dhammaysanaa iyo inuu soo dhaxa alla keliyaha og inuu ahlujanno yahay inuu ahlunaar yahay alla kaliyaha og camalka uu samayn doono isaga waa la qoro makhluuqiya qayb la ogeysiiyey marka markaas makhluuqa qayb ka mida la ogeysiiyey keybkii muطlaq ahaa waa ka baxay qaybihiisa qaar ka mid ah laa yaclamu ma oga maa taqiidu waxa ay nuqsaaminaydo alarxaamu rixmyaalku wamaa tasdaad iyo walaa yaclamu ma oga maa fii qadin berri waxa ku sugan ila allahu allah maane waxa berri dhacaya allah maane cid kale ma oga cid kale oguma jirto malag ma oga nabi ma oga weli saalixana ma oga bukhaariga waxaa ku sugan iyo qayrkiisba gabar baranburaysa oo aroos u baranburaysa ayaa waxay tidhi wafiina nebiyun yaclamu maa fii kadi dhexdeenna waxaa ku sugan nebi og waxa berri dhacaya nabigu salى اlahu عalيه wasalam wuu ka nahiyey kelmaddaas weliba ibnu maaja wuxuu wariyey nabigu markuu ka nahiyey inuu yidhi laa maa yaclamu maa fii kadin ilا اllah falaa taquluuhu ama haada falaa taquluuh hadalkan ha dhihinina oo ah berri waxa dhacaya nabiga og ha dhihinina maa yaclamu maa fii kadin ilا اllah waxa berri dhacaya allah maahane cid kale ma oga saasuu ku yidhi nabigu ma ogey salى الlahu عalيه wasalam صaxiix muslimkana waxaa ku sugan caaisha inay tihi radia allahu canha waman zacama annahu yukhbiru bima yakunu fii gadin faqad acdama calى اllahi اlfirya qofka ku andacooda nabigu salى اllahu عalayhi wasalam inuu sheegi jiray oo uu sheego waxa berri dhacaya waa qof ku been abuurtay been abuur aad u weyn ilaahay been abuur weyn uu ilaahay ku been abuurtay qofka yidhaha nabi moxamedaa og salى اlahu alay waslm waxaa berri dhacaya haddaba nebi moxamed salى اllahu calayhi wasalam oo afdalulbashar ah hadduusan ogayn waxaa berri dhacaya waxaad ogaataa cid kaleeto ogunu ma jirto ilaahay baa la kali ah cidda sheegataana waa muftari waa qof aan ilaahay ka baqayno been abuur ka shaqaynaya marka saas la leeyahay waxaa loola jeedaa waxyaalaha qadarka oo dhacaya oo aan ahayn masaa'ilka diiniga oo ilaahay nabiga u waxyooday waxaa jira waxyaalo berri dha berrida waxaa loola jeedaa waktiga xaadirka wixii ka dambeeya oo dhan beri iyo saa dambe iyo kadib iyo bil kadib iyo boqol sano kadib dhammaan waa loola jeedaa markaas waxaa laga soo reegayaa waxyaalaha diinka ku saabsan oo nabiga ilaahay u waxyooday sida qiyaamaha qabriga jannada naarta waxyaalahaas falaa yudhiru calaa gayrihi axada ilaa man irtadaa min rasuulin allah sheegay waxa weeyaan waxyaalahaas qaybo ka mid ah rasuulka loo waxyooday laakiin waxyaalaha kale oo qadarkaa dhacaya roobka colaada nabadgelyada ma oga nabiga cid kalena ma ogaa ilaa waxyaalaha fitanka ah oo qiyaamu saaca ka hor dhacaya oo ayadana nabiga loo waxyooday maahane salى الlahu عalيه wasalam nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalayه wasalam walaa yaclamu ma oga mataa yأti اlmadaru roobku waktigu imaanaa walaa yaclamu ma oga mataa waktiga yأti اlmadaru roobku u imaanaa axadun qofna ila اllahu allah maahane axad kalo ogu ma jiro waxyaalo iska odoros ah oo inta calaamada la fidiyo la yidhaha berriya roob imaana beenna waa noqoto waa la arkaa inay run noqotoy waafaqdo qadarna waa la arkaa laakiin rabbigaa og cid kale oguma jirto xaqiiqadu waa saas qofkana waxaa sax ah inuusan sheegan wax uusan lahayn iyo awood uusan lahayn oo ku gaabsado inta awooddiisa cilmi ay la eg tahay walaa tadri nafsu nafu ma oga biayi ardin dhulkeebay tamuutu ku dhimanaysaa naf oguma jirto dhulkay ku dhimanaydo ila allahu allah maahani naf kale oguma jirto allaa og naf walbaa meeshay ku dhimanaydo walaa yaclamu ma oga mataa taquumu saacatu saacadda qiyaamuhu markay istaagaydo dhacaydo ila allahu allah maana axad kale ma oga rawa lbukhaari can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam yaquulu llahu allah wuxuu leeyahay waa xadiiu lqudsi yaquulu llahu allah wuxuu leeyahay caza allah qaaliba wajalla alla weyne ana aniga cinda danni cabdii addoonkayga malihiisa agtiisaan ahay dii aniga u imalayna addoonku waxa uu iga malaysto waxaas u iga helaa wey macnaheedu macnaheedana sida imaam nawowi sharaxa muslimka uu ka soo raray alqaadi ciyaad waxay tahay bilgufraani lahu ida stakfara markuu addoonku dembi dhaaf ilaahay ka dalbado hadduu ilaahay ka malaysto ilaahay inuu dembi siinayo oo ka aqbalayo istikfaarta dembi dhaaf dalab ka markuu samaynayo haduu ilaahay ka malaysto in ilaah u dhaafayo u dhaafiduu leeyahy waalqabuuli idaa taaba markuu toobad keeno hadduu ilaahay ka malaysto ilaah inuu toobadda ka aqbalayo camalkiina waa la yimid oo sawrkii waa la yimid oo toobaddii waa la yimid wuxuu leeyahay qabuul waalijaabati idaa dacaa markuu tuugo hadduu ilaahay ka rajeeyo alla inuu baryadiisa aqbalayo aqbalid ayuu leeyahay iyo ajiibid waalkifaayati idaa dalaba alkifaaya ilaah inuu ka kaafiyo cadowga marka uu ilaahay ka baryo hadduu rajeeyo oo ilaahay ka malaysto inuu ka kaafinayo ilaah waa ka kaafinaya ilaah wuxuu yidhi subxaana ana cinda danni cabdii addoonkayga marihiisa agtiisaana aniga uu imalaynaa wa ana macahu anugu addoonkaygaan la jiraa idaa dakarnii markuu ixuso maciyadu waa labo maciya caama maciyo guud oo addoommadoo dhan ilaahay la jiro taas waxa weeye waa cilmi iyo qudro ilaahay inuu addoommadiisa ku kooday laakiin middaan waa maciya khaasa oo macnaheedu ay tahay allaa addoonka la jira binnasri waalcawni wata'yiid allaa u gargaaraya allaa ayidaya waa maciya khaasa weeye wa ana anigu macahu addoonkan la jiraa idaa dakaranii markuu ixuso fa in dakaranii hadduu ixuso fii nafsi nafsadiisa macnaha fii nafsii siran hadduu ii xuso oo asagoo keligiisa oo khaali ah oo dad aysan la joogin uu ixuso dakartuhu waan xusayaahu ilaa yidhi fii nafsi nafsadayda wain dakaranii hadduu igu xuso fii mala-in jamac dhexdiis hadduu igu xuso oo cibaadooyinka gobol ka mid ah waxaa sharcigu jireeyey in jamaaco ilaahay lagu xuso salaadaha shantaaha ka mid ah xajkiiyaba ka mid ah acmaal sidaasaha jirta marka acmaasha oo jamaacadaa ah markaasuu ilaahay ku dhex xuso ilaa wuxuu yidhi subxaana dakartuu addoonkaas waxaan ku xusaa fii mala'in jamac dhexdiis mala'aasoo khayrinka khayr badan minhum mala iyo jamca ugu dhex xusay xadiidkaasna waa xadiidka ay culummada gabal u daliishadeen in malaa'igtu banu aadamka saalixiinta ka fadli badan tahay xadiidkan oo waxay leeda xadiisku waa ku cad yahay oo sariixuba ku yahayba ibnu badaal oo bukhaariga sharxayna sidaas ayuu yidhi masaladuna waa masale culummadu isku khilaafeen banu aadamka saalixiintooda iyo malaa'igta yaa fadli badan ahlucilmiga gobol ka midana waxay yidhaahdeen waa mas'ala nalooba dirsan oo sawaabku uu yahay in laga gaabsado oon la dhihin kaasaa fadli badan maadaama aan nas si gaar ah sariix ugu ah aanan hayn in nala ku kallifay in laga gaabsadaa nabadgelyo badan culammada gobolna halkaasay mareen markaa laakiin ibnu badaal xadiidkan sidaasaa ka muuqato wy wain taqaraba addoonku hadduu ii soo dhowaadu ilaahay yidhi ilaya xaggayga shibran taako faqarabtu waan u soo dhowaanayahu ilaah yidhi ilayhi addoonka xaggiisa diraacan dhudhun wa in taqaraba ilaya addoonku hadduu ii soo dhowaado diraacan dhudhun taqarabtu ilayhi waan u soo dhowaanayaa baacan baa wa in ataanii hadduu addoonku ii yimaado yamshii xaalo uu soconayo ataytu waan u imaanayaahu ilaah yidhi hawalatan xaalaan ahay midkii degdegaya rawa albukhaariyu can caliy bni abi aalib radia allaahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayhi wasalam baraqahu caliyuu ku soo dheelmaday cali ayuu ku soo dheelmaday oo duruqa waxaa la yidhaahdaa ityaanu leyl habeenkii in la yimaado baraqahu caliyuu nabigu ku soo guureeyey iyo wa faaimata binti iyo wa faaimata binta rasuulillaah ee gabadhii rasuulku dhalay aheyd salى اllahu calayhi wasalam laylatan habeenaa nabigu ku soo guureeyey faqaala lahum wuxuu ku yidhi lahum cali iyo waxaa la soo sheegay faatima haddana lahum oo damiir jamcaa loo celiyey ahlucilmiga gobolha ah waxay qabaan aqaluljamci isnaan adilo badanoo kitaabkii sunnadaana sidaas waad arkaydaa oo jamac ayadoo musane loo celinayo damiir jamca oo xabso iyo caaisho oo kaleeto faqad saqad quluubukumaa quluub aa laleeyaha waa jamac waxaa laga hadlaana waa qalbiga caaisho iyo qalbiga xafsa markaa jamacaas waa loo celiyaa sidaas way iska bannaanta faqaala nabigu wuxuu ku yidhi lahum wuxuu ku yidhi cali iyo faadima alaa tusalluuna miyadnan tukayn maa tukataan wey waa salaatuleylkii salaadda markaas laga hadlaa waxaana kutusa lafdiga xadiiska oo habeen ayuu ku yimid waana sidaas siday u fahmeen a'immadii selafka ibnu khusaym oo kale wuxuu u baabaystay baabu istixbaabi iiqaadi اlmar'i lisalaati اleyl inay sunno tahay qofku inuu eelkiisa ku baraarujiyo u kiciyo salaatuleylka ibnu xibbaanna wuxuu u baabaystay dikru اmri lilmar'i ahlahu bisalaati اleyl marka lafdiga xadiiskayna ka qaateen oo ah daraqahu laylatan halkaasay ka qaateen alaa tusalluuna miyaadnaan tukayn qaala caliyun wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo inamaa wax kale maahan anfusa anfusunaa nafafyaalkayagu biyadi illaahi gacan allay ku sugan tahay faidaa shaa ilaah markuu doono an yabcaanaa inuu na soo diro bacaanaa isaga na dira nafteennu gacan rabbi ay ku jirtaa asagu markuuna soo kiciyaan salaatuleylka usoo kacayna fansarafa rasuululahi rasuulka alla waa gadoomo waa ka laabtay sala اllahu calayhi wasalam xiina qultu lahu markii aan ku idhi daalika hadalkaas hadalkaas markaan ku idhi waa uu ka laabtay nabigu waa naga laabtay calayadhaha walam yarjic iima soo celin ilaya xaggayga shay-an shayantu yarjic mafcuulkeedu weeyo rajaca mucadaha jirto masderkeedu yahay rajci laa min arujuuc rujuuca midda masderkeedu yahay waa laazim midaana rajci weeye masderkeedu waa mucadda mafcuulay iska qaadataa walam yarjic ilaya iima soo celin shay-an waxba uma samictuhu nabigiyaan maqlay walxaal huwa nabigu mudbirun mid daba jeediyey uu yahay yadribu xaal uu garaacayo faqidahu bawdadiisa wayaquulu xaaluu leeyahay wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday akara shayin shayga ugu badan jadalan dood inta shay a kan u dood badan insaan wey salaada ma u kacdaanaan idhi dooduu cali keenay wey macnaheedu taasna wuxuu idhi imaam nawowi macnuhu waxay tahay nabigu inuu la tacajubayo min surcati jawaabihi cali jawaabtiisa uu ku degdegay iyo nabigu inuusan ku waafaqin ictidaarka cali cudur daartay ictidaarka uu ku cudur daartay oo uu yidhi inamaa anfusna biyadillaah hadalkaas inaan nabigu ku waafaqino ay ahayd inuusan hadalkaas dhihin inay ka fiicneed cali hadalka uu yidhi xaafid ibn xajar laftirkiisu bukhaariga markuu sharxaayey macnahaas in xadiidka laga qaadanayu sheego wuxuu yidhi xadiidka waxaa laga qaadanaa ااعراab عan الqwl اladي laa yطaaبq الmraad وin kaana xaqan fii nafsi hadalku xaq ba ha ahaado laakiin muraadkii lagaa doonayey ee xaqa ahaa hadduusan waafaqayn in la iska daayo wey hadda hadalka cali ku hadlay waa xaq laakiin muraadkii nabigu ugu yimid ma waafaqsana nabiga muraadkiisu wuxu aha inuu salaatuleylka u kaco taas marka macnaheedu waxay tahay haddii wanaag lagugu baraarujiyo oo daaco ilaahay lagugu baraarujiyo waxa weeyaan daacada waa la ajiibaa amase uu si kale laakiin hadal kalo aad ku xoogaa mucaarado ka muuqan karto nuuc mucaaradaha hadal laga fahmi karo waa layska ilaaliyaa wey waa layska ilaaliyaa rawa الbخaarي can abi hurayraةa radي الlahu canهu qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasaلم rasuulka alle wuxuu yidhi in allaha tabaaraka wa tacaala allah kayrkiisa batay wuuna sarreeyaahe idaa axabba cabdan addoon marka uu jeclaado naadaa jibriila malakuljibriilu u yeedhaa calayhi salaam ilaahay addoon addoommadiisa ka mida markuu jeclaado malakuljibriil ayuu u yeedhaa wuxuuna yidhaahdaa ina allaha allah qad axabba wuu jeclaaday fulaanan hebel faaxibahu jeclow malakuljibriila rabbi saas ku yidhaahdaa taasna waxay yidhahdeen waxaa laga qaadanaya culamadu sida xaafid xaji fatxulbaariga malakuljibriil in mansiladiisu malaa'igta kale xataa kasii saraydo taasa laga qaadana oo malaa'igta kale intaan alla u sheeginu malakuljibriil alla u sheegaa fa yuxibuhu qofkaas waxaa jeclaadaan jibriilu uma yunaadii jibriilu jibriil ayaa ka dhex dhawaaqa fi samaai samada wuxuu yidhaahdaa hadalkan soo socda in allaha allah qad axaba wuu jeclaaday fulaanan hebel fa axibuuhu jeclaada saasuu yidhaha malku jibriil ilaahay baa hebel jeclaadee jeclaada malaa'igtu saas ku leeyi fa yuxibuhu qofkaas waxaa jeclaada ahlu samaai samada ehelkeedoo malaa'igtii samada ku sugneed ayaa qofkaas jeclaata wa yuudacu waxaa loo soo dhigaa lahu qofkaas alqabuulu qabuul iyo jacayl fii ahli اlardi dhulka ehelka ku sugan ehelka dhulkana waxaa loola jeedaa ehelka saalixiinta ee ehelka faasiqiintahu qofka saalixa jeclaamayaan tusaalena waxaa kuugu filan nabiga salى اlahu عalayه wasalam asagaa ah basharka kii u fadli badnaa ambiyada rususha ululcasmiga saalixiinta dhammaan isagaa u fadli badan gaaladuna waa nabceedoo waa caayi jireen iyo munaafiqiintu marka marka luu leeyahay dadkaa jeclaanaya waxa jeclaanaya waa waxa qayrka jecel waa dadka ahlu qayrka ahoo wanaagsan wey xadiidkaana culammada ahlusunna waljamaaca waxay ka qaateen oo u daliishadeen in allaha yatakalamu idaa shaaa bimaa shaaa kayfa shaa alla waa hadlaa markuu doonuu hadlaa siduu doonu u hadlaa ilaahay wuxuu doonuu ku hadlaa bixarfin wa sawtinuu ku hadlaa maxaa yeelay mar kasta oo ilaahay qof jeclaaba fiiriya in allaha tabaaraka wa tacaala idaa axabba abda idaa axabba cabdan mar kastuu addoon jeclaado wuxuu yidhaahdaa inta markuu jibriil u yeehaa horta naadaa jibriil waxayna yidhahdeen culummada ahlusunna waljamaaca nidaha waxaa la idhahdaa sawdka dheer oo caaliga saasaa la yidhahdaa luqadana saasaa lagu ogya markaasu alla yidhaahdaa ina allaha qad axaba fulanan faaxibo sidaanuba ku hadla alle sidaanuba ku hadla marka ahlusuna waljamaacana waa ku itifaaqeen wax khilaafana male in ilaahay hadlo markuu doono siduu doonan u hadlo rawa الbخaariي can abi hurayraةa radي الlahu canhu ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى الlahu عalيه waslم qaala wuxuu yidhi yquul اllahu tabaaraka watacaala alla wuxuu yidhaahdaa waa xadiisulqudsi kale idaa araada marka uu doono cabdi addoonkaygu malaa'igta xafadadaa oo acmaasha qorta uu alla la hadlaa fiiri idaa araada markuu doono cabdi addoonkaygu an yacmala inuu sameeyo sayi'atan xumaan dembi xun falaa taktubuuhaa sayi'adaasa ku qorinna caleyh korkiisa u kaadiya markuu qalbiga ka doono ha qorinina suga bal ilaahay naxariistiisaas fiiriy qalbiga markuu ka doono go-aansado xumaan inuu sameeyo ha qorinina suga uu ilaahay leey xataa yacmalahaa ilaa uu sayi-adii sameeyo fa in camilahaa hadduu sameeyo faktubuuhaa faktubuu u qora haa sayi-adii bimilihaa ee bimilihaa cuquuba sayi-adaas cuquubo la mid ah oo aan ka badnayn inuu leeyahay u qora oo hal dembi uu leeyahay loo lalaabi ma loo lalaabi ma wain tarakaha sayi-adii hadduu ka tago sayi-adii hadduu ka tago oo qalbiga uga soo dhacday min ajli aniga dartay uuga tago faktubuuhaa ey faktubuu qora tarkahu ka tegidiisa iyaahaa uu sayi-adii ka tegey lahu addoonka waxaad u qortaan xasana hadduu aniga dartay uga tago dembigii isagoo samayn kara aa waxaan ku soo dhacay ilaahi weyna cadamadiisa ilaahay cadaabkiisa yaa ilaahay kaa difcinayu is yidhi haddaad caasido waa ka tegey xasano ugu qora tarkiga uu ka tegey daraaddeed laakiin haddii uu uga tago cajsi dembigii waa isku dayey waa isku dayey waa ka caajisay asagoo sameeyaa loo qora ida altaqa lmuslimaani bisayfayhimaa falqaatilu wlmaqtuulu fi naar waxaa marka uu ku mutay maqtuulku cadaabka muxuu noqday inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi waa dadaalay waa se ka caajiso waa samay waayesoo maaha marka hadduu ka caajiso qof muslima hadishuuslaa waa raadkaadiye waa waayey asagoo dilay aa loo qora naaruna ku mudana marka ilaahay dartiis markuu uga tago waa markaas marka loo qorayo ajarka waidaa araada hadduu addoonkaygu doono an yaxmala inuu sameeyo xasanatan camal wanaagsan oo falam yaxmalha uusan samaynin faktubuuhaa iraadadii iyo niyadii ugu qora lahu addoonka xasanatan ajar iraadadii uu doonay darteed aa ajar loogu qora bal fiiriya sayi-adana markii uu doonay waxaa ilaah yidhi u kaadiyaha qorinin bal ka warrama naxariista ilaahay fiiriy fain camilahaa xasanadii hadduu sameeyo faktubuuhaa xasanadaa samaynta uu sameeyey ugu qora low addoonka bicashri amhaaliha toban laabkeed ilaa sabci miatin ilaa toddoba boqoloo laalaab laga gaaro tobana ugu ya ilaa toddoba boqolaa la gaarsiinaa hadba niyada sida ay u kala sarraydo amase daacadaas baahida waktigaas loo baahan yahay oo ay ku soo aadday siday u kala adag tahay hadba oo waxaa jirta daaco waktiyada gobol maalan wakti dadku iska barwaaqaysan yihiin sadaqaad la baxday ajra keene waqti qatarahoo majaacaad raaja jirto sadaqadaad la baxdo ajarka aad ka helaydo lama eka waqtigii barwaaqada midaad la baxday marka waqtiga ay ku soo aado cibaadadu kullina cibaadaadku waa nuucaas oo waxa weeyaan meel wanaagga uu ku faafo tawxiidkii sunnadu ku faaftay dacwada aad ka sheegto iyo meel hariib ay ku tahay sunnadu midaad ka sheegta islama ajir eka dhammaan daacaadkuna waa saas waana sababtaasay yidhahdeen culummadu midba nabigu sal اlahu alيه waslm uu yidhi saxaabada markuu ka hadlaayey saxaabadayda mid ka mida hal koombo oo u sadaqaystay buurta uxud wax lamid a ah oo dahaba mid idin ka mida hadduu sadaqaysto ma gaarayo amase koombo barkeed weliba markaas wuxuu la hadlayay saxaabo kale oo laakiin bacda alfatxi islaameen macnaha bacda sulxi اxudaybiya saxaabadaasuu la hadlaya markaasuu leeya buurta uxud haddaad sadaqaydaan oo dahaba ma gaari kartaan koombo ay sadaqayn saxaabadii hore waxaa kale hormariyey maxay ta waana midda suuraة اxadiid midda ilahay ku sheega laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اfatxi waqaat marka waxaa kala hormariyey waktigaas hore baahida loo qabay hantida iyo nusrada diineed iyo qurbada diineedoo jirtay oo ay ugu nusreeyeen halkaas ayagoo aan markaas aysan u muuqan awood iyo la sugayo cizo laakiin ikhlaas iyo ilaahi weyna subxaanahu watacaala inay naftoodii xoolahooda riladiisa ku gabteen ay ku bixiyeen ay ku heleen ajarkaas weynan ka badan waana middaas midda aakhiru zamaanka nabigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam markaa diinka uu qariibka noqdo oo qofka haystaa la mid yahay dhuxul dab a ah, qof haya qofkaas markaas diinka ku dhegan konton idinka idinka miduhu la ajar egi saxaabadu ku yidhi markaas yidhi mase konton ayaga maya waa konton idinkaa huy ah. markaas macnahaasna ibnulcarabi almaliki wuxuu ku tawjiihiyey wuxuu yidhi saxaabada way jirtaa abwaab aan marna lagu gaarayn sida saxaabinimada laakiin baab gaar ah masaladaanu ka ha ka hadlaydaa baabkaasoo ah baab اlamri biاlmacruuf wanahyi can munkar waktigii saxaabada hadday wanaag amraan saxaabada kaloo dhanaa ku taageerayday iyo muslimiintaas hadday xumaan reebaana waa lagu taageerayey laakiin waktiga diinku qariib ka noqdo markaad wanaag amarto waad ku eedoobin waa lagugu caayin waa lagugu aflagaaday adigaa u dakadoobaya waxa weeyaan intii la doona lagu aflagaadayn marka baabkan gaarkaa weeye baabka uu nebigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam konton ininka mid ah ayuu la ajira kaana qofka waktigaas diinka haysta saas ayuu ku tawjiihiyey rawa الbخaarي can abi hurayraةa radي الlahu canhu ana rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam qaala wuxuu yidhi qaala الlahu taعaalى ilah wuxuu yidhi ana cinda dani cabdii addoonkayga melihiisa agtiisaan haddii aniga u imalayna xadiiskaas waa soo qaadanay rawa الbخaariي can abi saciidin الkhudri radي الlahu canhu qaal qaala rasuul lahi rasuulka allaa yidhi salى الlahu عalayه wasalam in allaha allah subxaanahu nuqsaaniyo ceeb ayaan ka fogaynaahe wa tacaala allah wuu sarreeyaahe yaquulu wuxuu ku leeyahay liahli اjanna yaa ahla اljannati ahlujanno u leeyahy alle waa u dhawaaqa fiiriya in allaha yatakalamu idaa shaaa bima shaaa kayfa shaa ilahay siduu doon u hadla subxaanaه wa tacaala fiiriya ilaahay wuu hadlaa ahlu jannuhu la hadlaa aakhiro xuruuftaanuba ku hadlaaba fiiriya wuxuu leeyahay yaa ahla اljanna uu leeyahy fayaquluuna waxay leeyiin labayka waan ku ajibnaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeniyo wasacdayka ilaahayo daacadaada ayaan saacidnaa daacadaada ayaan saacidnaa walkhayru khayr kulluhu dhammaantiisii yadayka labadaada gacmoodu ku sugan yahay ilaahayo fayaquulu rabbiga wuxuu leeyahay hal radiitum raalli ma noqoteen uu rabbi leey iiri rabbi hadla rabbi waa hadla saasay ahlu sunnuhu qabaan fayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu jannuhu wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday laa nardaa xaalo aanaan raalli noqonayn yaa rabbanaa rabbiganiyo maxaan sababta keeni kartaa maxay ta inaanaan raalli noqon sabab keenaba lama arkee rabbiganiyo wal xaal sababka aanaan u raalli noqonayn muxuu yahay qad acdaytana aadna siiday maa lam tucdi waxaadan siin axadan qof oo min khalqiga ka mida fayaquulu rabbi alaa ucdiikum miyaanan idin siinayn afdala wax ka fadli badan min daalika wixii aanan siiyey jannadii ku jiraan ogow war janno wax ka fadli badan mawaadna helin maynu siiyaa wax janno ka fadli badan fayaquuluuna waxay leeyihin yaa rabbanaa rabbigeeniyo waayu shayin shay muxuu yahay afdalu ka fadli badan min daalika kaas aadna siiday fayaquulu rabbi wuxuu leeyahay uxilu waa ku dejinaa calaykum korkiina ridwaanin raalli ahaanshayi raalli ahaanshaygan korkiina ku dejinaa falaa asqadu calaykum korkiinna u caroomaa bacdaw rilahaas ka gadaal abadan weligay u carooma marka taasuna maxay waafaqday aayaddii qur-aan wa ridwaanu min allaahi akbar ilaahay riladiisaa ka weyn jannada suuratu tawba marka kitaabkii sunnadii waxay isku waafaqeen ilaahay riladiisa aa ka weyn janno taasaa janno ka weyn tama alkitaabu bixamdi illaahi ilaahay baa mahad iskale kitaabku waa noo dhammaaday ilaahay mahadiis oo mawlaheena iyo sayidkeenna ah sala allahu wasalam wabaarak calaa nabiyina maxamed ilaahay weynaa ayaa mahad iskale ilaahaan u mahadinayna noo dhammeeyey oo noo khatimay mukhtasaru saxiixi albukhaari kitaabkii ahaa caawo kun afar boqol soddon iyo sagaalkii bishii afraad oo ah rabiicu thaani labadeedii labadeedii ilaahay baa mahadsan wixii aan ku gafay ilaahay baan uga cafis dalbaa waxaan asiibayna ilaahay baa ku mahadsan ilaahay weynaa waxaan weydiisanaynaa qaatumadayada inuu wanaajiyo rillahiisana uu nagu dejiyo culummadii noo soo akriday oo ii soo akridayna ilaahay riladiisa ku dejiyo